علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaanu soo tilmaamnay casharkan kii inoogu horeeyey oo labaad kalaam waxa la yidhaahdo maxaan kale aan ku sheegna talow huwa lafdu lmurakab lmufiidu bilwadci sooma ahayn lafdi waxaan ku sheegnay waa sawtun khaarijun min alri'ati mushtamilun calaa bacdi alxuruufi waxaan ka baxaya baan idhi afar arrimood alkhadu waalcaqdu bilasaabic waalishaaratu waannukat murakab waxaan idhi waa maa tarakaba min kalimatayni fa akara sawaaun kana mufiidan aw hayru mufiidin soomaa mufiid waxaan idhi maa afaada faa'idatan taammatan yaxsunu sukuutu calayha wadcina waxaan idhi ay biاlugati اlcarabiyati wa an yakuuna qasdan saas maahayn kelmadda inta u qaybinna saddex qaybood baan kelmadda u qaybin ismun wa ficlun wa xarfun keliya ma ah wa xarfun jaaa limacna macno wata soo maa isim maxaan ku sheegnay waa kelimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizaman waa kelmad macno kuu sheegaysa wax wakhtigan ahee aanan kuu sheegaynin isimka waxaanu qaybinaa eh, saddex qaybood ismi daahira mid mudmar iyo mid mubhama isimka daahirka ah waxaan waa isimka cidda uu sheegaya buu si tooso kugu tilmaamaya adoo aan waxba hee adoo aan waxba raacino aan la socodsiin intee qaanadood buu lahaa isimka daahirka sideed qaanadood soo ma ahayn isim mufrad oo mutasarif ah, ism mufrad hayru mutasarif lababaas leeyihiin ism mufrad mutasarif ism mufrad hayru hayru mutasarif haye jamcu tagsiir mutasarif jamcu tagsiir hayru mutasarif afartaas waa isleeyihin haddaa halka hayso waa wadi kartaa mufrad mutasarif mufrad hayru mutasarif jamcu tagsiir mutasarifa jamcu tagsiir hayru mutasarif almuhanna jamcu lmu'anas saalim jamcu lmudakar saalim iyo alasbaac alhamsa waaya haddaan dhaho alcilmu kelmaddaas maxay nahay alcilmu isim daahir weeye markaan ku dhaho sideeda mid huwa tahay mid sagaalaad ma jirtode alcilmu horta isim ma tahay ya mufradna ma tahay sow lama hoos dhigi karo alcilmi cilmun soo tanwiini hoose ba yeeli mayso godkee bay gelaysaa khaanadee eh, isim mufrad ah eh, mutasarif ha aamusin isku day ina hadesha iskutay haye nuurun nuurun calaa nuurin nuurun waxaan leenaha waa ismi daahira maxaa ku tidhi waa isim waana mufrad waana mutasarifoo hoos dhig buu aqbalayaa nuurin wataan leeyaha soo waaye muanaha see loo sameeyaa sameeyaabaan idhi alifyo nuun baa la raaciyaa soo maah faslun bay maxaa dhahaysaa faslaan cilmun cilmaan haddee jamcumaanasjamcii dumarka tilmaamaya alif iyo ta raaci faaima faadimaat muslima muslimaat mu'mina casaa rabbuhu in allaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayran min kunna muslimaat mu'minaat qaanitaat taa'ibaat caabidaat saa'ixaat tayibaat waxaasoo dhan maxaa weeye waa jamcanasaalix alif iyo ta baa socota mid kasta oo sideeddaa ka mid ah asagoo gaara wuu noo imaanayaa ism mufrada maxaa la yidhaahdaa wuu noo imaanaya sidee loo icraabaa xarakadiisa ma qarsanaya mise muujinaya kelmo kastoo xagga aan ku sheegnay insha allahu tacaala way noo imaan doontaa hadda waxaa lagaa rabaa waxay tahay kelmadda sideedda inaad saa u qabato inaa garanayso isim kastoo lagu sheegay khaanaduu geli karo kadib waa baran doontaa ismaa khamse maxaa laga wadaa mudakaru saalim muxuu yahay goormuu isim mudakar saalim noqon karaa siyaabo u qaysoomiyaa jirta waxaasoo dhan xabadxabad ayaynu u dhigan doonaa insha allahu tacala cilmigana hal maalin lama gaaree cilmigu waa baxrun laa saaxila lah waa bad aan magaranaysaa xeeb lahayn marka meesh intii alle kaa fahamsiyaa ka qaadanaysa dadaalna wuu rabaa weyaan ah, laa yunaalu lcilmu biraaxat ljasad jir iska raaxaysanayo iska nasanayo garanaysaa ah, waxba ka qasnayn dhibaato aysan ahayn cilmi bara mooyo kaas ah, laa yunaalu lcilmu biraaxat ljasad jir iska raaxaysta cilmi laguma dalbo cilmigu wuxuu baahan yahay juhdi badan inaad bixisid dad hadda waxay nacaya xoogaa qadadaayo ka daahaysa kaasmu cilmi baranaya bara mooyo nin qadaal ka doortay cilmi xagee u jooga waa eberwood waxaa la marka niyad fiican in cilmiga lagu qaabilo juhdina lagu daro qaybtii labaad baan dhigananaa insha alla yanqasimu alismu ilaa alaaati aqsaam waan soo sheegnay alismu daahir waan soo dhammayn muxuu yahay iyo intau qaybsamaa soodaas maah waxaan gelinaa maanta alismu lmudmar waxaanan yanqasimu lismu lmudmaru ilaa alaaati aqsaami mudmarku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood horta mudmar maxaa la yidhaahdaa taas horta muhiim ah waxaana mudmar waxaa la yidhahdaa maa dalla calaa musamaahu maa dalla wixii ku tusiya calaa musamaaha cidda uu magaca u yahay buu kuu sheegayaa see kuugu sheegayaa biqaydi takallum inuu iska hadlayo aw biqaydi khitaabin ama in uu la hadlayo qofkii aw biqaydi huyuubin ama cid maqan inuu ka sheekeynayo damiir waa intaa waxaana damiir macnaheedu waxa weeye ama asagaas ka warramaya ama qof buu la hadlayaa ama qof buu ka hadlayaa oo ka warramaya almudmaru ya'tii biaxadi umuurin alaaa saddex arrimood buu mudmarku ku yimaadaa kow imaa an yakuuna mutakaliman inuu iska hadlayo asagu yahay ana naxnu ana aniga naxnu annaga inuu saa u hadlayo wa imaa an yakuna mukhaatiban iyo inuu cid la hadlayo ciddaa marka zamankan casriga waxaa ku soo korortay qofkaa taleefonkaa ah helay sidii whatsappka iyo masenjarka iyo mukhaatab iska noqonayaan oo shiikhoogii ma ag joogaane marba haddi alla hadlaysa sidoo ismaqlaysaan muxuu noqonayaa qof alla hadlaysa mukhaatab wey quyuub maaha soo maa anta iyo anti iyo antuma iyo antum iyo kuwaa weeyaan wa imaa an yakuuna qaa'iban inuu maqan yahay oo qof maqan ah ka sheekaynaysid adigii qof baa sheekaysanayo cid maqan baa ka sheekaynaysaan huwa isaga hiya iyada humaa labadooda maqooko agtaaga ma ka sheekeynaysaa way maqan yihiin cid kaa maqan yacni maqnaanshuhu maaha inay meeshaad taaganta ka maqan yihiin maqnaanshuhu waxaa weeye hadalkaaga baysan hee baysan ku jirin ee waxa dhici karta qofka huwa alleeda inuu meelahan taagan yahay waa fahamtay soo maaha damiirkan waxaa loo qaybiyaa saddexdaas mutakalim oo qofku iska hadlayo mukhaadab qof lala hadlayo haa'ib iyo cid laga sheekeynayo saas waa si guud lixdanka damiiroo aan soo wado haddaa iska qabato damiir dambe waa kala nasanaysaan waa lixdan lixdankana hal mar lagu siinmayo waa la jejebinayaa saa loo kala jejebinayo u qabo yanqasimu lismu lmudmaru ilaa alaaati aqsaam saddex buu damiirkuu qaybsama markii laga soo tago mutakalim iyo qaa'ib wa cadaduhu situuna damiiran tiradiisuna waa lixdan saddexdaasaa lixdan ah yacni way kala qayqaybsanayaan qaybta hore la yidhahdaa mudmaru rafca damiirada godaalka ah booso godan jooga mar kastoo damiir godan aarabto meesha ka soo doonan lahayd baa lagu sheegaya mudmaru nasba mudmaru rafca wacadaduhu labaatan iyo afar wey arbacun wacishruuna damiiran mudmaru nasba damiirada kordhiga tilmaamaya yacni damiir kasta oo kordhig tilmaamo baa lagu sheegaya waana iyo afar asaguna iyo mudmaru lkhafda damiirka tilmaamaya asna waa intee inaa marka labaatanaarlabaatan afar ku dar afartan iyo labiiyo ku dar lixdan damiiroka markaas u ablaablaysan yihiin damiir godan haddaa maqasho ama dhaafsiisana damiir boos kor dhigan yaal aaaartaasuu ku jiraa damiir hoos dhigan baan rabaa kaasuu ku jiraa yuusan kaa baxsan ayib yanqasimu mudmaru rafcati ilaa qismayn damiirkii godaalka ahaa oo aaaartaan ku sheegnay muxuu qaybsamayaa laba qaybood mutasil rafca iyo munfasil rafca muttasil iyo munfasil muttasil rafca waxaa la yidhaahdaa waa cadaduhu inaa cashara damiiran weeyaan damiirka eeg jalanjalaan soo dhisna iyosan kaa khaldami damiirku waxaan idhi isimka buu qayb ka mido weeye damiirkayba hoosoo usu degna damiirku waa saddex qaybood baan idhi damiir godan damiir kor dhigan iyo damiir hoos dhigan mid reeban ma jiro maxay damiirku waa isim isimkana lama reebo marka ma ku dhacay marka waa intaa damiir godan waa labaataniyo afar xabo damiir kordhigan waa labaataniyo xabo damiir hoos dhiganna waa labiyo xabo marka waa ku dhacay soomaan hore hoos waxaan usii galnay damiirkii godnaayo labaataniyo afarta waxaan laba qaybood baa laga dhigayaa labiyo iyo labiyo toban la dhaho mutasil arrafca iyo labiyo toban la dhaho munfasil can rafca muttasil maxaa laga wadaa mutta waa ta'yaa muttasil ittisaal waa xiriir shariikatu golis litisaalaad baitisaalaad xiriirada muttasil waxaa laga wadaa waa damiirka aan meel cidlaa istaagi karin markuu kitaabka wuxuu sheegayaa wasumiya almuttasilu muttasilan liitisaalihi bilficli ficilka inuu la xihiirsado darteed waxaa loogu bixiyey muttasil waana labiyo toban bal fiiri labiyo tobankaas waxay kale yihiin kow darabtu darabna soo darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna daraba darabat darabaa darabuu darabna waa labiyo tobanka xabo darabtu iyo darabna yaa iskale qofka dadka hadlayaa iskale darabta haye ti haye tuma haye darabtum haye darabtunna shantaasna dadka aad la hadlaysay baa iskale shan laba ku darto doba soo maah shan baa dhiman waa shantii maqnayd wiil maqan daraba gabar maqan darabaat laba maqan darabaa rag maqan darabuu dumar maqan darabna ficilkaa darbaaba bedeli kartaa khasab waxaa ah in aa wax raacisi mooyaane darba khasab ma ayado calimaa keeni kartaa calimtu calimnaa idinkaa iska sheekeeyey soo wiil la hadal calimta calimti calimtumaa calimtum calimtunna hal wiiloo maqan calima hal gabaroo maqan caliimad laba maqan caliifku taag calimaa rag maqan calimuu dumar maqan calimna fataxa baan yidhi aduu iska sheekee waan furaydhe fataxtu annagaad naga sheekee fataxnaa wiilkan la hadal fataxta gabadhan la hadal fataxti laba qof la hadaloo ku hortaagan fataxtumaa rag badanoo ku hortaagan fataxtum dumar badanoo kuga fadhiyana fataxtunna wiil maqan fataxa gabar maqan fataxat laba maqan fataxaa rag maqan wowkeen fataxuu dumar maqanna nuunkeen fataxna dahaba bay aduu iska hadal waan tegaydheh dahabtu annaga noo hada dahab taag na wiilkan la hadal waa tagtadheh ta kordhigan keen dahabta gabadhan la hadal dahabti laba qof marba haddii wuxuu laba yihiin lama kala saarag iyo dumar wiil wixii doon ha ahadaan laba un dahabtuma rag badan hadday yihiin idinkoo kale maxaan leenahay waan idinla hadlayaa dahabtum waa dhaqaajiseen wey dumar badanna oo idinka idin hore fadhiya dahabtunna wiil maqan caadi ficilka udhig dahaba isku day ila akhridi sheikh ha fadhinna aamusnaan hayee gabar maqan dahabat laba maqan alif u taag dahaba rag badanoo maqan wowkeen dahabuu dumar badanoo maqanna nuun kordhigaan keen dahabna waxay u baahan tahay ku celcelin jamaca bay ahayd haye aduu iska sheekee jamactu waan uruuriye waanu uruurina dheh jamacna wiilkan la hada jamacta gabadhana ti laba qofoo ku hor fadhiya tuma rag badanoo ku hor fadhiya tum dumar badanoo ku hor fadhiya tun tunna jamactunna haye wiil maqan jamaca bes jamaca gabar maqan jamacat laba maqan alifu taag jamaca rag badanoo maqanna wowkeen jamacu dumar badanoo maqanna jamacna haye fahima ma sheega ma keena fahima fahima maxaa dhahaysaa aduu iska hadal fahimtu waan fahmay wey macnuu ya waan fahmay haye annaga noo hadal fahim ha aamusin hal xabbaan ku ogaano haddaa garan weydo dambaabi mays marka isku day inaad akhrido hadday aamusto laakiinse waxa inaad fahamto lama ogaanayo maaha haye annagaa noo hadal fahimnaa waynu fahanay darsigii baynu fahanay fahimna darsa haye wiilkan la hadal waa fahamta ku dheh fahimta gabadhan fadhida maxaan dhagaa fahimti gabaryahay waa fahamte laba qofoo kuwar fadhiidahda ama laba gabdha ama laba wiiliyo gabodaya habarkee doona ha ahaadaan haye fahimtumaa labadiina fahamte fahimtuma darsa fahimtadarsi waa fahamte rag badanoo kuhor fadhiya ala hadlaysaaye fahimtum dumar badanoo kuhor fadhiyana fahimtunna tunna hal wiiloo maqan waxbaan raacin ficilka sidiisa keen fahima hal gabaroo maqanna taa reeban keen fahimat laba maqan alifu taag fahimaa rag badanna wowikeen fahimuu dumar badanna fahim fahimna marka waxaa laga hadlayaa waa mutakalim mukhaaib iyo qaa'ib mutakalimku waa laba xabo tu iyo naa mukhaaibkana waa shan tati tuma tunna waa inta kuwa maqanna waa shan xabe keliya damiirkii marka meeye damiirkii darabtu markaan dhaho damiirkii waa tu'daas keliya darabnaa naadaasaa damiirkiiya darabtumaa darabta ta'daasaa damiirkiiya bes darabti tidaasaa damiirkiiya darabtumaa tumadaasaa damiirkiiya darabtum tumta odhan isku darsoo damiir weeye darabtunna tunna daraba wax damiirna ka muuqda oo u qanas halleedahay huwa daraba huwa kataba huwa calima huwa naama huwa fahima huwa jalasa huwa hal wiiloo maqan waayo hadday gabadhu maqan tahayna fahime ta'daas reeban damiirkii maaha ta'da waxay sheegaysaa cidda maqani inay dumar tahay ee damiirkii meeye huwa maxaa liidku ah hiya u qarsoon fahimat hiya calimat hiya naamat hiya katabat hiya qara'at hiya taasaa dhahaysa laba qof oo maqan katabaa aliftaasaa damiirkiiya rag badanoo maqan katabuu wowdaasaa damiirkiiya dumar badanoo maqanna katabna nadaasaa damiirkiiya warkaa ma ku dhacay yaa hayadda waa aamusaya tusaalaan keenaya inalaqa waa ficil maadiyo caadiya waan tegay dheh indalaqtu waanu tagnay ah, haye indalaqnaa hal wiil lahaado ka hor fadhiya ta gabadhiina ti indalaqti waa dhaqaajisay waa sidaa haye laba qofoo ka hor fadhiya lahadal indalaqtumaa rag badanoo ku hor fadhiya inalaqtum dumar badanoo ku hor joogana tunna hal wiiloo maqan dhedhdheh inalaqa maxay u qorsoon haddaan sheegay inalaqa huwa baarak allahu fiik gabadhiina inalaqat hiya labadii maqnaa alifu taag inalaqaa haye raggii faraha badnaa u maqnaana inalaquu dumarkii badnaana inalaqna intaa ma haysaa damiiradaas labiyo tobanka waxa layidhahdaa muttasilu rafca waa damiirada ficilka la xiriira oo gudaalka tilmaamaya labiyo tobankaasi haada alqismu min adamaa'iri yakuunu taaratan faacilan haddaad damiir faacila rabto kuwaasaa faacila damiir faacila keen baa lagu yidhi katabtu baa leeda tu'daasaa faacilaa leeda wakaa damiirkii faacilkaa meel kale ay ka raadin wa taaratanna waxay noqdaa naa'iban can ilfaacil waan gardhigan doonnaa insha allah goortii noqonaya intaa ma haysaa horta yaa waaya munfasilu rafca nooxiga munfasil infisaal dowla munfasila dowlad soocan munfasil waa wax soocan maxay ka soocantaabaa isleedahay kii hore lid ku tahay soomaaha kii hore muxuu u baahnaa inuu meel inuu meel qabsaduu rabe si uu macnihiisa haddaan katabtu haddaan katabtu waan qoray bay noqonaysaa laakiin tu maxay tu maxay tahay haddaad tu keliya dho maxay sheegaysaa waxba sheegi maysa tu tu maxay tahay maxay wax ku noqonaysaa inay meel hee raacdo katabtu markaas waxbaan qoray katabtu darsa haye laakiinse kuwani hadda soo wado munfasilu rafca la dhahaa waa kuwa faac damiir godaal sheega laakiinse soocan waa labayo toban iyaguna ka bilowdaan ana haye aniga ana waa aniga annaga dheh naxnu wiilkan la hadal anta gabadhana anti laba qofoo ku hor fadhiya antuma rag badanoo ku hor fadhiya antum dumar badanoo ku hor joogana antunna hal wiiloo maqan hal wiiloo maqan huwa waa damiir munfasila bannaan buu taagan yahay haye hal gabaroo maqan hiya laba maqan humaa rag badanoo maqan hum dumar badanoo maqanna hun waa intaa miyo kudhibaysaa intaa maxaa leedaha marka ana iyo naxnu waa mutakalim idinkaa iska hadlay ana aalib anuu arday baan ah ana mucallim ana fi ljaamica jaamacad baan dhigtaa naxnu naxnu tulaab arday baynu nahay waa mutakalim soo maa anta oo wiilkii aad la hadlaysaya anti oo gabadhii aad la hadlaysaya antuma oo labadii qof aad la hadlaysaya antum raggii badnaa la hadlaysaya antunna dumarkii badnaa intaasna waa mukhaadab waa haddaa la hadlaysa ku hor fadhiyaan hadalkaagaa gaaraya waa cidda aad jawaabta ka rabto warkaa ma ku dhacay anta rajulun ayib ma dhihi karaa anta bintun ayiba yaa anta bintu miya maxaad dhahaysaa anti o ah, anti waan leeda antana nin baa iska leh mia anti shantaasna waxaa iska leh cid ku hor fadhida maxaa ku xigay intaa yah haa'ib baa ku xigay miya huwa isaga huwa aalibun dakiyun waa arday caqli badan wey ninkaas huwa waa cid maqan baa ka sheekaynaysa hiya waa gabar maqan humaa hum hunna shantaasna qaa'ib baa la labaatan afrad ma barad ma u malaynaysaa labaatan afar dhakada ka haysid dhakadaa ka haysa labaatan afartaas damiir godan haddaa maqasho labaatan afartaas kasoo dhex waa fahamta soo qad samica allaahu ya samica haddaan dhow keliya hadda samica bis haddaan dhaho yee maxaa samica samica wax muu qorsoon yihiin maxaa u qorsoon samica huwa maxay la mid tahay daraba ficilka horta ficil ma dhici kartaa fal iska samaysmay ilmo yaruu sii jeeda haddaa gadaal ka taabato uu soo jeesto yaa i taabto dhao cida kuma taaban ma yeelaya yah meeshan taabashaa dhacday waa in la helaa ciddii shaqada qabata soo maa sideeda marka ficil hee iska dhaca ma jiro mar haddaa ficil aragto imaa in ciddii samaysay muuqato oo isim daahira tahay samica muxamed yaa wax maqlay muxamed ficilka samic yaa sameeye muxamed hadduusan isim daahira muuqanna khasab waxaa inuu damiir joogo hadda samica oo cidlaaba aragta maxaa dhahaysaa maxaa u qarsoon huwa waa inaa saa u fahamta qaala maxaa u qarsoon huwa haddaan isim daahira loo sheegin abaatanafarta marka insha allahu tacaala si fiican u xifdi oo dhakada ka qabo waa labaataniyo damiir ah labiyo ficilka la xiriirsanasoo markasta faacil noqota iyo labiyo tobanka ugu dambeeya oo anaya naxnu markasta waa mubtada wa hada alqismu min adamaa'ir yakuunu daa'iman mubtada'an markasta mubtada noqonaya waa fahamteen soomaa abaataniyo afartaas si fiican usoo akhriya insha allahu tacaala saddex ficil baa idiin diraya oo aad soo gelinaysaan darabtu iyo darabnaa ka dhigaysaan saddexaas ficil waxaa weeye samica kow mise haddaa kala tuuraysaan samica yaa samicaan kala tuura hadda maxaa leedihin samica iska bilow adigu iska bilow saamiic iska bilow iska bilow saamiic tu haye annaga noo hadal saamina wiilkan la hadal gabadhan la hadal laba qof la hadal ku hor fadhiya tumaa rag badan la hadal samictum dumar badan la hadal samictun hal wiiloo maqan samica hal gabaroo maqan samicad samicat haye laba maqan laba maqan rag badanoo maqan samicuu soo qur-anka ku idaa samicuu unzila ila rasuuli soo kuma jirto haye gabdho badanoo maqan saamiicna saamiicna intaas iska qabo waxay kaga saacidayaan hadalkaagu inuu saxmo meeshaa ka dhihi fahimtu haddaadan ku baran waxaasa dhahaysaa fahimta oo maxaa ka wadaa anaa fahmay waasku dhex si marka aad insha allahu tacala sibcaan ugu xifdido isku day inaad mid kasta si gaara u qabato tusaale badan kens ficilada waa badda darasa kataba jamaca xafida xafida u tusaaleeya wax badan shayga wuxuu soconayaa markii adigu aawadid hadda intaasaa isku tuuro aan dhowari qabo gacanta i qabo weligaamalu kicin karaya yaa laguma kicin karo maxaa aan ah wuxuu xallad yeelanayaa oo badan markii lagu bixiyo markii adigu aad intii aad meel soo saarto waxaan ka hadalna waa hal bil keliya soo maa yah geeslaaad maxay geeslaad hee kuleelkaa lagu gooyaa intuu kuul yahay baa la gooyaa soo isku day inaad garanaysaa aad sifiican usoo fahamto insha allahu tacaala meeshan xalaqaa la yidhaahdaa iskoolna maa jaamacadna ma shuruuc iyo nidaam iyo adduun baad leedaha u gaar waa in aad aaminsan tahay casharkaas maanta aad timaada mas-uuliyadin aa ku timaada bal u fiirso waa duhur oo lama shaqeeyo qorax kulul baa jirta qadaad diyaarsan intaasoo saaran maxaa keenay intaa ka soo tagto inaad masaajid timaado oo darsi ay dhegaysato waqti aa ku bixiso macnaheedu waxa wey mas baa jirta soo maah mas baa ku kaxeenaysa waxbaa ku riixaya waxaa ku riixaya waxaa la rabaa inaysan kaa bi'in aysan xiisa noqone bishaas si fiican intaad guntiga dhiishaysaga dhigto aad u soo fadhiisto xoogaaga la qaataba ma garanaysaa insha allahu tacaala aad halkiyeyso maadaama kitaabtii ay naga maqan yihiin weli insha allahu tacaala halkaas ayaan ku joojinayna haddii alla idmo galabta ayaana insha allahu tacala kitaabtii mesha kasoo qaadayna idanka alle hada biاllahi towfiiq wsala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin